ciiya shaarafci heeda hooyaday timahadaabidkaha ku noolo ulmadu ka digriye cawiya subaho

wiilkaygiiow hee ii soo tiri isbitaallada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay aabba matayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn soomaali sudaneys somaali sudanes hosbital s s h barnaamijkan saaxiibayaal waxaan kugu soo gudbanaa dhacdooyinka dunida ka taagan kuwooda ugu waaweyn qodobo dhowr eed maantana ku maqli doontaan haddii alle idmo waxaa ka mid noqon doona madaxweynaha ukrain oo xilka ka qaaday wasiirkiisii difaaca waxaan sidoo kale dihaynaa warbixin ku saabsan caruurta dunida ku nool iyo sida loogu shaqaysto maxaa ka jira in dowladda koonfur afrika ay hub ku tabarucday dalkaasi ruushka gaar ahaan dowladda oo dagaal kula jirta dalka ukrain dowladda ka jirta madaxweynaha ruushka waxaa leeyahay sanad ka badan lamaba arag muuqaalada aan aragnina waa kuwo lasii duubay baa leeyahay sida iyadona arrintaas wax looga qoraad maqli doontaan waxaa sidoo kale barnaamijkeena ku jira inta uu la egyahay qiica kaarboonka ah ee dowladaha afrika ay hawada ku sii daayaan xubni joogtada inoo aha barnaamijkeena qeyba ka yini kaalinta suugaanta kusoo dhawaada mar kale kulanka keena intuu dacay wada qarsoontu qaybisay midhahayo lagu soo qamaamiyo qol baxay moodi sida roob qadoodo qabwana intuu dacay dhirtu wada qarsoontu qaybisay midhahayu lagu soo qamaamiyo qoolbaxay la muuji adigaay qoomo qanci maayo jiran adigaay qowmow qanci maayo isku qeebahaanu uquudaan wadaagni isku qeebahaanu uquudaan wadaagni kala qaboube meelaan qaxar lahayniyo libaantii qoryoole qaadir kugu abuure indhaqabad wanaage qabuube aan qahar lahayni dhulku kala qabuube meelaan qahar lahayniyo libaantii qoryoole qaadir kugu abuure indhaqabad wanaagi jacaylku quraan layska saari uu wax ka qabaa shaleeyahay qudhiqays markuu jaray layla qolka geliya oo hore looga quustay qamaray jacaylku qur'aan layska saari wax ka qabaasha leeyahay qurdhiqays markuu jaray layla qoolka geliyaba hore looga quustay abuurahaynan gelo haatani qorshayse abuurahaynan gelo haatani qorshayse khilaafigaa horkeente waa qiyaamaha ilaafigaa horkeentay waa inuu qiyaamaha dhulku kala qaboobe meelaan qaxar lahayni dhulku kala qaboobe meelaan qaxar lahayniyo libaantii qoryoole xaadir kugu abuuraye indhaqabad wanaagedhulku kala qabuube meelaan qaxar lahayni dhulku kala qabuube meelaan qaxar lahayniyo libaantii qoryoole cadir kugu abuure indhaqabad wanaagi socodka qaadiyo qabkaagan wacanba qalbigaygu raaci waxaan kugu qiyaaso ama aad u qalantaba qarniga ma nuuli markaa socod kaa qaadiyo qabkaagan wacamba qalbigaygu raaci waxaan kugu qiyaaso ama aad u qalantaba qarniga manuuli nafsi lama qaato intuu qohoobka kaa xirin nafsi lama qaato hoy intuu qohoobka kaa xirin amaree wax qabu adan kugu qarwaaya qamarey wax qabu adan kugu qarwaaya ku kala qaboobe meelaan qaxar lahayni dhulku kala qaboobe meelaan qaxar lahayniyo libaantii qoryoole taadir kugu abuure indhaqabad wanaage ku kala qabuube meelaan qaxar lahayni dhulku kala qabuube meelaan qaxar lahayniyo libaantii qoryoole qaadir kugu abuure dhibaantii qoryooley qaadir kugu abuurey indhaqabad wanaagay xodka macaan fanaanka abukar maxamed axmed abukar qoryooley ayaa ku luuqaynaya heestaan daafur bay noogu tahay barnaamijkeena kulanka kaanan e maantoo kale sagaalka febraayo sida aad la wada socotaanba waa asaaska idaacadda kulmiye ada sheekada anaa wataye ninkii ugu cimriga weynaa dunida hadda ugu cimriga weynaa hsano haddana uu ku dhintay adeerow sheekada sheekada iiga dusow kumaanan odhannin dalka hindiya sowma ogid inuu hadda yahay dalka ugu dadka badan dunida waa ogsoonnahay oo dalka shiinahu hadda dhow koobka ka qaaday warba ninka uu loo diray eega warniyow nin aqoon badan baa tahay jaamacadday ka soo baxday dhegaysta daacadahoo barnaamijka kulanka kenen baan ahay ma anaan garannin aqoon xo kaa dahsoon la socoshada caalamka madadaaladu waa kuu dheer barnaamijkuna waa kulanka knn isiiyo shaaraf ciheeda barnaamijka kulanka keenana dhegeysanaysaan saaxiibayaal idaacadda kulmiye magaalada muqdishona waa nagala socotaan hirka f m ka megahetis waxaa sidoo kale nagala socotaan baraha bulshada aanu ku leenahay iyo boggeenaradio kulme com baladweyne radio waddan ay dhegeysanaysaan kismaayo waxaan kala socotaan radio xogmaal kalaya f m ayaa naga dhagaysanaysaan mareykankana qaybaha hore ee barnaamijkeena ayaana maraynaa waxaan ku bilaabaynaa gobolka shabeellada dhexe al-shabaab ayaa maanta weeraray deegaanka daarunimca layihaahdo oo gobolkaasi ka tirsan khasaaro kala duwan ayaana ka dhashay dagaal halkaasi ka dhacay al-shabaab iyagu waxay sheegteen inay magaaladaasi ay la wareegeen laakiin wararkii ugu dambeeyey ayaan eegeynaa markana waxaa barnaamijkaygala qaybgalaya oo telefoonka ku jira wariyaha k n ee gobolka shabeellada dhexe bashiir cali daahir bashir soo dhawow waa sidee xaalada daarunimca ah haddaad la hadlayso aad baad u mahadsantaha burhaan deegaanka daarunimca ah oo ka tirsan degmada rumigood ee gobolka shabeellaha dhexe waxay haatan tahay xaaladeeda mid aada u yara degan xilli ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka saacadka aroortii ay weerar kusoo qaadeen dagaalamayaal ka tirsan al-shabaab waxaan la sheegay in dagaalkaasi oo yimid kadib markii xubno ka tirsan al-shabaab ay weerarka ku qaadeen saldhigyo ciidamada deegaanka ay ku leeyihiin halkaasi tiro kooban oo ciidamada militariga ayaa ku sugnaa aagaasi balse waxaa suurtagashay in ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka oo halkaas saacado ay ku dagaalamaan dagaalamayaashii al-shabaabka ee weerarka soo qaaday khasaare dhimashadii dhaawacan ay ka dhashaan waxaana ugu dambeyn dhacday in ciidamada deegaanka iyo kuwa dowladda ee deegaan ku dhow daarurnimca ah tuulo hoos tagta ay dib ugu gurteen haatanna gurmud oo yimid ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka oo haatan ay la wareegeen deegaanka daarurnimca ah oo ay saaka ku dagaalameen al-shabaab sidau iyo xaqiijiyay sarkaal ka tirsan ciidamada dowladda oo lagu magacaabo abuukarbono waayahay maxaan ognahay ilaa hadda inta uu gaarsiisan yahay khasaaraha ee dagaalkaasi ka dhacay ama ka dhashay burhan markaan sarikaalka aan wax ka weydiiyey khasaaraha ka dhashay dagaalka saaka dhacay waxa uu ii sheegay in khasaaro uu jiro oo labada dhinac ah balse faahfaahin rasmi aan laga bixin karin khasaaraha ka dhashay waxa uu tilmaamay weerarka inay lahaayeen dhinaca xubnaha ka tirsanaa al-shabaab ay soo qaadeen balse ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka oo ku sugnaa aagaasi oo tiro kooban ahayd ka hortageen weerarkaasi balse ma sheegin khasaare rasmi ah oo la xaqiijin karo oo ku aadan labada dhinac khasaaraha soo kala gaaray xaaladan haatan waxaa lagu soo waramayaa in ay yara degan tahay walow ciidamo dheeraad oo ka yimid dhinacii alkowsar iyo aadan yabaal oo kuwa dowladda ay gaareen deegaanka daarurnimo ah marka aad fiiriso bashiirow deegaankan sidaan ognahay waa markii saddexaad al-shabaab ay weeraraan ilaa bishii november markii laga qabsaday eh, muxuu muhiim ugu yahay gobolka deegaankan marka aad fiiriso runaantii aada baad umahadsan tahay bulaan waxaa waaye deegaanka daarunimca waa deegaan istraajiiji ah oo inta badan mm, gobolada shabeellaha dhexe iyo galgaduud iyo hiiraan isku xiro oo wadooyin soo galo ay jirto oo dhinacaasi eh, labada dhinac ee dowlada federaalka iyo eh, al-shabaabba ay mar walba ku loolamaano oo gacan kuhaynta deegaankaasi marka isku xirka saddexda gobol ee shabeellaha dhexe iyo hiiraan iyo galgaduud ayay waxa u tahay eh, marka deegaankaasi waxa uu yahay deegaan istaraatiiji ah oo inta badan cid walba ay dareynayso dowlada federaalka soomaaliya iyo maamulka hirshabeellena waxay usulduubayaan in deegaankaasi gacantooda u ka bixin sida ay iskugu kala gudbaan ciidamada deegaanka iyo kuwa dowladda gobolada shabeellaha dhexe hiiraan iyo iyo galguduud waxaa la isweydiin karaa marka maadaama november ay ahayd mar hore oo al dhowr mar ay weerareen deegaankan shabaabkan weerara maadaama dhowr marna dowladdu naftigeeda iyo hirshabelle maamulku ay sheegeen gobolka shabeellada dhexe in al-shabaab intiisa badan laga saaray xaggee kasoo duulaan tagaan maleeshiyaadkan shabaabka ah ee deegaankan weerara runahaanta hibraan waxaa jirta in dhowr jeer mas-uuliyiinta maamulka degmada lumulgood aan wax ka weydiiyay arrinkaasi oo soo laababashada deegaanada hoostaga degmada lumulgood weerarada ee dagaalamayaasha al-shabaab ay soo qaadaan mar walba dhacdo waxa ay tilmaameen maamulka deegaanka in dhinaca hoodka ay u dhexeeya deegaanada shabeellaha dhexe iyo galgaduud gobolada ay wadaagaan hmm. ee al-shabaab ay weli ku harsan yihiin halkaas oo mar walba ay kasoo duulaan tagaan weerarna ay kusoo qaadaan degmada rumigood iyo deegaanada hooste gaar ahaan daaruminimca oo qayb ka ah dhowr jeer in ay al-shabaab soo weerareen degmada mugod qudheeda eh, ciidamo ku filan ama kuwa deegaanka ama ciidamada xooga dalka soomaaliya kuma sugna halkaasi mhm. eh, sida ay maamulka deegaanka noo xaqiijiyeen balse weeraradan soo laalaabtay oo al-shabaab ay ku qaadayaan deegaanka daarurnimo iyo deegaanada kale waxa ay imaanayaan xilli al-shabaab weli ay ku harsan yihiin xuduudda ay wadaagaan dalgaduud iyo shabeelaha dhexe ah. dhinaca hooga bashiir cali daahir aad iyo aad amaasan tahay wariyaha keenana gobolka shabeelada dhexe ayuu ahaa wixii warara kusoo kordha xaalada deegaanka daarunimca waad la socon doontaan hadii alla idmo weli waxaa dhegeysanaysaan barnaamijka kulanka keenan oo idinkaga imaanaya idaacadda kulmiye magaalada muqdisho dhinaca kale maanta xildhibaanada golaha shacabka kulan ay ku yeesheen magaalada muqdisho waxa ay kaga doodeen arinta ku saabsan qaxootiga iyo sidoo kale barakacayaasha sharcigaas oo dabcan loo soo gudbiyey oo dood adag ay ka yeesheen laakiin waxyaabaha ay sidoo kale fadhiga maanta lagu ansixiyey waxaa kamid ah sharciga howlgabka shaqaalaha dowladda inta xildhibaana u codaysay waxaa ku dhawaaqaya gudoomiyaha golaha shacabka balan dhegeysano sharafta leh xildhibaanada ogol intiisa shariyaadkii leeltarka iyo shaqaalaha rayidka inta ogol gacanta ha taagan maasha allah maasha allah okay altaryo altaryo okay dejiya dejiya inta diidan inta diidan gacanta ha taagen inta diidan inta diidan inta ka aamustay inta ka aamustay okay aadaad u mahadsantihiin soo gudbiya natiijada idinku aad u mahadsan ilbaanada sharafta leh waxaan ku dhawaaqaynaa natiijadii Eh, hildhibaanada noo fadhiida shirka fadhiida waa hildhibaan eh, id diidee ma jirto laba hildhibaana ka aamustay eh, iyo sagaalna waa oggolaadeen sidaa daraaddeed waa ansax aadaad u mahadsantihiin waa guddoomiyaha golaha shacabka oo ansixinaya ma ku dhawaaqay siday xildhibaanadu ansixiyeen sharciga howlgalabka ama howlgabka shaqaalaha

bulshadu ka dhex kulanka keenan ayaa weli dhegeysanaysaan dowladda maleysiya maxkamadda dalkaasi ku taalaha ayaa laashay dacwad musuqmaasuq la xiriirtay oo malaayiin doolar ku bixaysay oo weliba ka dhan ahayd ra wasaare ku-xigeenkii hore ama ra wasaare ku-xigeenka wadankaas axmed zaahid xamiidi la horena loogu eedeeyay inuu sameeyey qiyaamo weyn ninkan saahid layiraahdo waxa uu la kulmay ilaa toddoba-iyo afartan dacwadood oo dacwado ah oo waliba la xiriira musuq maasuq waxaana maxkamaddu ay sheegtay in hadda lagu waayay musuq maasuq iyo lacaga loogu deeqay ama laaxaday oo la xiriira eh, ku takrifal dhinaca awoodda ah, lacagahaas oo dhan toddoba milyan oo dollarka mareykanka ah ayaa lagu eedeeyay inuu qeyb ka ahaa isagoo si marsiiyey baa laleehay lagu sheeganay yihiin kuwo dhinaca samafalka ah laakiin markan maxkamadda waxay leedahay dembigaas laguma hayo wargeys la yidhaahdo malay mail oo wareystay garsoore colin lawrence ayaa waxa uu sheegay in saahid la fasaxayo waa ra-iisul wasaare ku-xigeenka eh, oo wax dembiga ah loo haysan hadda kadib markii xeerarlintu ay sheegtay inay u baahan tahay waqti dheeraad ah oo kiiskan lagu baaro sideyntan ayaa waxaa la sheegay in micnaheedu yahay in la ilaaliyo soo nooleynta sharciga ee dalkaasi waxauu yidhi qoyskayga iyo aniguba waxaan u mahadnaqaynaa in maxkamaddu ay naga daysay dhammaan dacwadihiina loo haystay ayuu yiri ra-iisul wasaare ku-xigeenkan isagoo sheegay in aanu wax dambi ah hore uusan u gelin islamarkaana arrintaa oga wuxuu intaa ku daray in dhammaan eedahaasi ay yihiin kuwa la siyaasadeeyey kooxaha difaacaya ama garsoorayaasha ama abukaatayaasha difaacaya waxa ay sheegeen inay codsanayaan in si buuxda loo sii daayo ra wasaaraha waxaana qareenada ay sheegayaan inay qorsheynayaan inay raacfaan kale kasii qaataan xukunka dnisbada oo laga dhigo mid sax ah ra-iisul wasaare saahid waxaa lagu soo oogay dacwada musuq ah sanadkii labada kun dhowr bilood kadib markii ururka qaran ee dalka maleesiya ee layihahdo united malay national umno uu awood u yaayay in markii ugu horeysay muddo lixdan sano ah oo si weyn awooda dalka wadankaasi ula wareego doorashadii guud ee bishii november ka dhacda dalkaasi bahaysiga anwar ibrahim ayaa waxa uu helay aqlabiyada buuxda ee kuraasta baarlamaanka dalkaasi taas ayaana keentay in ra-iisul wasaarahan awoodiisa ama intiisa ugu badan dacwadaha lagu oogo maria shiin cabdulaahi oo ah dubahabeeye hore iyo xildhibaan ayaa oo xubin caanka ah dalkaasi ayaa waxa ay sheegtay inay dhaleeceysay go-aanka maxkamadda iyadoo aan weliba si gaara baaritaan loogu sameyn kiiskan waxay tiri shacabku waxa iskugu soo baxeen wadooyinka si ay ugu mudaharaadaan hogaamiyaasha masuq maasuqa waxaana filaynaa in cadaaladda la horkeeno cid kasta ayay intaasi kusii dartay bishii maars ee sanadkan ra-iisul wasaarihii hore dalkaasi anwar wuxuu u ballan qaaday inuu wax ka qabanayo masuq maasuqa si cabsi la-aan ama ex la ah waxaana uu sheegay inuusan faragelin doonin howlaha maxkamadaha maxkamadeynta saahin ayaa bilaabatay bishii novembar kii ilaa waagaasna way soo socotay laakiin bishii januari ee sanadkii hore maxkamaddu waxa ay sheegtay in xeraalintu ay soo bandhigtay cadeymo ku filan kiiskan oo lagu sii wadi karo waxaana lagu sheegay in xilligaasi lagu xukumayo in uu galo ama u yeeranayo marka ee dadka difaacaya xeerlinta ayaa u yeertay ama maxkamadda hor keentay sagaal iyo sagaashan qof oo markhaatiyaal ah laakiin shan iyo toban kamid a ah dadkaasi waxa ay markii dambe sheegeen inaysan markhaati ahayn oo aysan kuiskan toos ugu markhaati furi hadda dalka kenya marka la fiiriyana waxaa ka bilowday shirka gaarka ah ee isbedelka cimilada africa waxaase la isweydiinayaa intee in la-eg ayay afrika ku dartaa ama kusii daysaa qiica kaarbonka ah adduunka afrika waxay qeyb ka tahay baa layidhi afar wadamada qiica kaarbonka loo yaqaano adduunka oo dhan hawada kusii daaya inkastoo ay tahay qaarada dhibaatada ugu badan haddana uu kasoo gaaro isbedelka cimilada shirmaaxeedka cimilada afrika ee ka bilaabmay dalkaasi kenya ilaa lixda bisha ayuu socon doonaa waxaana si wada ama si wada jira ah u martigelinayaa dowladda kenya iyo midooda afrika iyadoo looga hadlayo arrimaha cimilada ee muhiimka ah ee wajahayawajahayaan wadamada ku yaala qaaradan afrika iyo sidoo kale xalka maaliyadda cimilada ee kobaca cagaaran ee qaaradda oo dhan baaoo si weyn laga yaabo inay u saameyso qiyaastii hal bilyan oo qof oo qaarada ku nool afrika waa qaaradda ugu nugul ee saameynta isbeddelka cimilada ay ku yeelatay sida laga soo xigtay gudiga badbaadada caalamiga ah tobanka wadan ee ugu nugul masiibooyinka cimiladana toddobo ka midana adduunka dhan marka loo fiirsho africa ayayba ku yaalaan intee in la eg ayaa la isweydiinayaa ayay africa gacan ka geysan kartaa qiican adduunka hawada makaarboon laboxidka layihaahdo ee hawada loo sii daayo gaaska aqalka dhirta lagu koriyo ee ugu badan ayaa kasoo baxa gubashada shidaalka voiselka loo yaqaano sida saliidda dhuxusha iyo gaasta iyo sidoo kale xaalufka iyo soo saarka sibirka sii deynta carbon labaoxide waxay gacan ka geysataa korkaca heerkulka dusha sare ee caalamiga ah taasoo keenta baa lihi xaalado cimilo oo aan la saadaalin karin sida abaarta daadadka kuleylka iyo duufaanada sanadkii laba kun qiyaastii kow bilyan oo tan oo carbon labaoxide ah ayaa lagu sii daayay ama laga sii daayay adduunka oo dhan sida laga soo xigtay macadka oxfam waxaa la sheegaa boqolkiiba toban inay ahaayeen wadamada ugu qarinsan adduunka ayaana mas-uul ka ah marka loo fiiriyo qiica hawada ee carbonka lagu sii daayo kalabarkiis sii deynta kaarboonka ee afrika waxaa kasii deysa maqaaradda marka loo fiiriyo waxa ay gaaraysaa baa laleeyahay kow toban bilyan oo tan shiinaha ayaa loo aqoonsaday inuu yahay kan ugu badan ee hawada wasaqeeya adduunka oo dhan waxaana ku xiga mareykanka oo hawada kusii daaya shan bilyan oo tan oo wasaqa hindiya laba bilyan oo tan oo wasaqa ayay hawada kusii daysaa ruushka waxaa la dhibic toddobaatan bilyan oo tan halka jabaanna uu kusii daayo hal dhibic eber toddoba bilyan oo tan iyadoo ay ka kooban tahay baa ama ka kooban tahay boqolkiiba dadka adduunka afrika waxa ay ku biirtaa oo keliya afar aximo ka tahay afar boqolkiiba wadamada qiica kaarboonka adduunka oo dhan ee hawada kusii daaya marka loo eego baa layidhi qofkiiba afrika waxa ay leedahay qiica ugu hooseeya ee dhammaan qaaradaha adduunka iyadoo celcelis ahaan hal oo carbon oxide awooda kusii dayso sanadkiiba ama uu kusii daayo qof kasta oo afrika ku nool waxaa ku xiga baa leeyahay afri koonfurta mareykanka oo la sheegay celcelis ahaan sanadkiiba kaarboonka awood uu kusii daayo oxideka inay gaarayaan laba dhibic shan tan asia ku xigta wadamada oceania galyaradha ama jasiiradaha iyo waqooyiga mareykanka ayaa kusii xiga si taas loo eego celcelis ahaan waxaa la sheegay america iyo australia waxay sii daayeen carbon laba oxide-ka ugu badan bil gudaheed sida marka loo fiirsho ee celceliska ilaa hadda la qiimeeyey afrika gudaheeda in ka badan lixdan boqolkiiba qiica kaarboonka qaarada waxaa soo saara baa saddex wadan oo kaliya oo kale ah koonfur afrika oo soo saara baa ama ku deeqa ama soo hawada soo saara waa tan gaaraya afar milyan oo tan masar ayaa ku xigta iyo algeria koonfur africa waxay kamid tahay waa mid kamid a ah dalalka adduunka ugu tiirsan yahay ama dhuxusha oo dhan marka loo fiiriyo iyadoo kudhawaan ku dhawaad siddeetan iyo shan boqolkiiba carbon moxideka ay sii daayaan oo ka yimaado dhinaca dhuxusha marka qiimeynta la siiyo qofkiiba dalka wadamada qaarka wadamada weliba saliida soo saara tusaale wadanka libiya oo kale africa waxa uu leeyahaybaalyii qiic mahooda kusii daaya qiiclaba carbon labaoxide weliba kan ugu sareeya taas bedelkeedana qaar kamid a ah wadamada ugu badan ama ugu saboorsan guud ahaan wadamada saxaaraha ka hooseeya sida jamhuuriyadda dimuqraadiga ee congo soomaaliya jamhuuriyadda afrikada dhexe iyo wadamo kale waxay celcelis ahaan carbon laba oxideka ee caadka uga hooseeya ee sanadkii hawada ay kusii daayaan lagu qiyaasay ha ibir dhibic hal tan sanadkii oo dhan taas oo muujinaysa in africa marka loo fiiriyo ay adduunka oo dhan qiica hawada lagu sii daayo wasaqeysan ay boqolkiiba afar ka tahay warbixintan kalena waxaan ku eegeynaa mustaqbalka malaayiin caruur ah ayaa la sheegay in halis ay ku jiraan iyadoo tiradaas ay tahay kuwa sii kordhaya sida la sheegay ama caruurta ka baxaysa iskuullada ee lagu shaqeynayo ama shaqada gala ayin kuwa aada usii kordhaya sida warbaahintu ay sheegtay waxaana laga soo xigtay warkan madaxa hay shaqaalaha ee qaramada midoobay gilbert hungab oo ah agaasimaha guud ee ururka shaqaalaha caalamiga ah ee i ayaa sheegay in dibudhac weyn ku yimid adduunka oo dhan marka loo fiiriyo dhibaatooyinka dhaqaale ee caalamiga ah qaar kamid a ah, waxa uu sheegay waxyaabaha ugu xun ee shaqada kulug leh ayaa awyeri ah carruurta yararka oo aada loo dhiigmiirto ama dhiig miirashada caruurta ayuu ku micneeyey waxa uu sheegay in loo baahan yahay tillaabo deg deg ah wuxuu yidhi ku darso oo intii uu socday buu yidhi saameynta xanuunka covid nteen iyo korukaca sicirbararka iyo qiimaha nolosha ee raacay iyo hadda oo ay kusii dartay waxaa jira buu yidhi wax weyn oo walaac ah in malaayiin caruura mustaqbalkooda uu mugdi ku jiro haddii aan hadda tallaabo aan la qaadin oo aan si go-an iyo weliba degdeg ah aan loo dhaqangelin buuyidhi sharciyo deg deg ah dhibaatadu way socon doontaa waana kasii dari doontaa xogay qaramada midoobay ay soo aruurisay horaantii labada kun ayaa lagu sheegay in ilaa boqol milyan oo caruur ah lagu dhibaateeyo ama la dhibaateeyo oo weliba lagu shaqeeyo waxaana la sheegay in meelaha qaar lasoo afjari lahaa dhibaatada taagan laakiin labaatankii sane ee lasoo dhaafay ay aada u badnayd waxyaabaha sida gaarka loo sheega waxaa kamid ah in xogihii ugu dambeeyay ee lasoo jeediyay ay muuqanayso in caruur badan weli ay mustaqbal la yihiin oo iskuullada aysan aadin taa beddelkeedana ay shaqeeyaan waxa uu sheegay in cadaadis ku yimid qiimaha maciishada adduunka ay sabab u tahay buu yidhi korukaca qiimaha cuntada iyo tamarta islamarkaana waxaa sabababa dagaalka ukraine sidaa darteed qoysaska qaar ayaa waxaa saameeyey faqri weyn hal cunto hal mar oo cunto la helo maalintii in kale ayaa hadda uun laga fakaraa halkii laga fakari lahaa meelaha qaar caruurta waxbarashadooda ayuu sidoo kale raaciyay magaalada xeebta ku taala mombasa ee dalkaasi kenya waxaa la sheegay meelaha warbixinta laga qoray kamid tahay waxaana lasoo qaatay gabar afariy toban sano jir ah waxay warbaahinta u sheegtay inaysan haysan wax kale oo aan ahayn inay shaqo raadsato iyada iyo hooyadeed ayaa sheegtay inay la daalo daaladhacaysay inay sii hayaan cunto iyo qarashaadka iskuulkana aysan hadda awood u lahayn taa badalkeed ka fakaraan laba caroo la dhalatay sidii ay waxbarasho ku heli lahaayeen sida ay lacag hesho gabadhaas waxay sheegtay in xataa ay keentay inay jirkeeda ka ganacsato marka ay dugsiga dhigato waxay tiri ama dugsiga aad eegto mararka qaar waxaad arkaysaa caruurta inaysan heli karin fursado badan oo ay ku shaqeyn karaan waa arrin aada u qalbi jab u ah waxaan jeclaan lahaa inaan cunugayga u aado iskuul sida caruurta kale oo ay u helaan shaqo wanaagsan mustaqbalka si ay arrintaasi noo caawiso laakiin ma haysano wax macno ah ama wax agaba ah, ama wax qalcaga ah waana ku qasbannahay inaan sameyno tan shaqada ayay gabadhan hooyada tidhi haweeney maamusha guri jirdil loogu geysto caruurta ganacsata ama shaqeeya ayaa ayuuna warbaahinta la hadlaysay waxayna tidhi halkan caruurta waxay u yimaadaan iyagoo baahan waxayna u baahan yihiin lacag helaan ninka madaxda ka ah hay-adda ilo ayaa waxa uu sheegay inuu korkaca ku shaqaysiga caruurta lagu soo arkay wadamada dhaqaalahooda u hooseeyo iyo kuwa dhaqaalahooda u sareeya labadaba iyo qeybo ay kamid yihiin waxaana meelaha ay ku shaqeeyaan kamid buu yidhi beeraha goobaha macdanta laga qodo iyo sidoo kale meelaha dhismooyinka ama dhismooyinka dhaadheer sida ku cad aan warbixinada aan hayno waxaa ku jirnaa buu xilli xasaasi ah wuxuu intaasi raaciyay inuu yahay waxa ugu daran hadda ay ka fakaraan faqriga duruufaha dhabta ah ee ka jira wadamo kala duwan ayaa kala duwanaanaya sida caruurta ay u shaqeyso qoysas badan oo ka qoostay in caruurtooda waxbaraan ayaa hadda ka fakaraya sidii ay marka caruurtooda u bari lahaayeen xeelado kale oo ay ku shaqeysan karaan ayay tiri natalia wonder rosi agaasimaha siyaasadda bulshada iyo horumarinta barnaamijka bulshada ama ilaalinta bulshada unicef warbaahinta qaar ayaa sheegay inay tageen dhowr wadan oo oo lagu tumayo inay yihiin halka ugu badan ee caruurta lagu shaqeeyo waxaana kamid ah magaalo layirahda sidoon oo ku taala koonfurta dalka lubnaan caruurta halkaas lagula kulmay waxa ay sheegeen inay ka tageen goobaha waxbarashada sababtuna ay tahay inay doonaya inay taageeraan qoysaskooda markii aan iskuulka dhiganayay waxaan ku riyoon jiray inaan noqdo macalin hadda waan joojiyay riyadaas caalaa oo afar iyo toban jir ah oo shaqeeya ana ka shaqeeya goobaha nadaafada guryaha ayaa sidaas u sheegay warbaahinta hay-adda unisef waxaay sheegaysaa in tobankii qoys ee lubnaan ku nool in ka badan hal caruurtooda kamid a ay u diraan shaqo ama uu shaqo qabto dalkan wuxuu wajahayaa ku dhowaad guud ahaan burburka dhaqaalihiisa dabcan waxaan jeclaan lahaa inaan aado dugsiga laakiin xaaladan ayaan ka fakarayaa inaan aado dugsi sidan uga fakarayaa waxaan u baahanahay inaan masruufo qoyskayga waxaan ku nastaa sida ay qoyskaygu u faraxsan yihiin laakiin waa inaan u dulqaataa ayay tiri gabar kale oo shan toban sano jir ah oo ku nool wadankaasi lubnaan waxaa saraakiishu ay sheegayaan hay-adaha dhaqaalaha iyo kuwa kale ee shaqaalahaba inaysan jirin hal cabir oo dhan ku haboon marka loo fiirsho hase ahaatee siyaasadda ay tahay in hadda laga fakore sida malaayiintaas caruurta ah mustaqbalkooda loo badbaadin lahaa dowladuhu waxay u baahan yihiin ayuu yidhi ninka xukuma ama ugu sareeya hay-adda shaqaalaha adduunka ealow inay hadda soo saaraan qodobo gaar ah oo lagu xakameynayo caruurta in lagu shaqeeyo qodobo kale ee saaxiib noo soo socda barnaamijka ad waa kulanka keenan kulmiye news fm website iyo live stream maasha allah saddex geesoodka warbaahineed ee knn kulmiye news network ereyga aanigu habboonayn haasawa maahe haygu odhanin ereyga aanigu habboonayn haasawa maahe waxaanahay halyeeygii hambaalyada kalgacalkiyo ubax kugu hareeye habisi maciba waxaan ahay halyeeygii hambaalyada kalgacalkiyo ubax kugu hareeye habisi maciba heelanida xiisaha ah hay caashaqeennee aan wada hirgeline oo jacaylka ilahow heelanida xiisaha hay caashaqeennee aan wada hirgeline

qaybsi maahe waxaan ahay haweenkaad hayaarida ku sheegtee cabal maad hambaysane ka huleel maceeba waxaan ahay hanqaltaaga kibirkiyo hawafaanistaadi aad ku sii hungowdide ay jacaylka wada hayso hanqaltaaga kibirkiyo hawafaanistaadii aad ku sii hungoodide hay jacaylka wada hayso iyo adigoo haldhaaweg diil baan u baahnayimirto bislaatiyo adigoo haldhaaweg diil baan u baahnay bahuriy haween adiga mooye wanu kalaahu leele abisi maeba geryahan bahurintiyo haween adiga mooye wanu kalaahu leele abisi maeba celanidaaxiisa ay caashaqeene hawada hirgeline oo jacaylka ilaho celanidaaxiisa ay caashaqeene hawada hirgeline oo jacaylka ilaho sido adna waad hadraysaa hadgeed waayay baatehal adalka kuma jiro adna waad hadraysaa hadgeed waayay baate is nabad kan hunleel maceeba waynu kala hagaagne hog waxaad ku tuurtiyo helimaysid nabad kibirkiyo hawafaanistaadii aad ku sii hungoodide hay jacaylka wada hayso hanqaltaaga kibirkiyo hawafaanistaadii aad ku sii hungoodide hay jacaylka wada hayso heelanada xiisaha iyo hay jacaadka wada heesayaalae kale ee ka mid ahaa waxaa ku luqeynaya heestan labada fanaan ee axmed cali cigaal iyo ilaah naxariista xalimo qaliif mogool barnaamijkana kulanka keenin ayayna qayb ka tahay markan saaxiibayaal waxaad ku soo dhawaataan xubinteeni maantaoo kale maxaa dunida ka dhacay luul maxamuud aadana na xasuusinaysa mahadsanid burhaan waa isniin taariikhduna waa afarta bisha sebteembar sanadka labada kun labaatanka waa maalinta laba boqol afartan sideedaad ee sanadka waxaana ka harsan sanadkan boqol toddobiyo toban cisho hadii aan la idmo dhacdooyinka maanta oo kale dunida ka dhacayna waxaa ka mid ah maantaoo kale sanadkii labada kun koox burcadbadeed soomaali ah ayaa qafaashtay dool laga lahaa dalka faransiiska oo markii dambe ay madax furasho ku sii daayeen maantaoo kale sanadii labada kun sideed tobankii allaha u naxariistee siciide nuur abuukar oo loo yaqaanay siciide wariiri oo ka mid ahayd gabdhihii ugu horeeyey ee xulka qaranka kubadda kolayga soomaaliya ayaa ku geeriyootay magaalada toronto ee dalka canada maantaoo kale sanadka markuu ahaa afar boqol toddobaatan iyo lixdii boqorkii ugu dambeeyey ee boqortooyadii galbeedka roomaanka ee la oran jiray rumulus agostulus ayaa xukunka laga tuuray waxaana talada waddanka talyaaniga qabsaday boqorkii lagu magacaabi jiray odowakar kadib markii uu ka adkaaday boqortooyadii roomaanka maantaoo kale sanadkii kun afar boqol iyo lixdii dowladihii xilligaasi ee dalalka burtuqiiska iyo sbein ayaa ku heshiiyey in sbein ay maamusho jasiiradaha kanaariga halka burtuqiiskuna uu maamulo ganacsiga xeebaha galbeedka afrika maantoo kale sanadii kun sagaal boqol afar iyo tobankii ciidamadii maraykanka ee xilligaasi ku duulay dalka faransiiska ayaa lagu soo jebiyey dagaalkii ay la galeen ciidamadii jarmalka maantaoo kalena kun sagaal boqol afartan iyo labadii diyaaradihii dagaalka ee sofiyeetka ayaa markii ugu horeysay duqeyn cirka ah ku qaaday magaalada budabesti ee caasimada dalka hungari maantaoo kale sanadii kii ciidamadii ingiriiska ayaa qabsaday magaalada antweb ee dalka biljimka xilligaasina waxaa socday dagaalkii labaad ee adduunka ugu dambeyntiina maantaoo kale sanadka markuu ahaa tii dowladihii masar iyo israa'iil ayaa heshiis hordhaca ka gaaray khilaafkii gacanka siinaay guud ahaana waageyntaa xubintii maantaoo kale maxaa dunida ka dhacay markaana aan dib idinkugu celiyo burhaan diini iyo qeybaha ka harsan barnaamijka kulanka k way mahadsantaha waryaheena luul maxamuud aadan oo nala socodsiinaysay qaar kamid a ah dhacdooyinka ugu waaweynaa dunida maanta oo kale ka dhacay oo dabcan xasuusinaysay wasiirka difaaca dalka ukrein oleski rasnikof ayaa xaqiijiyay inuu ka tagayo xaafiiska marse rasnikof ayaa wasaaraddan wuxuu hogaaminayay tan iyo markii inta uusan bilaaban duulaanka ballaaran ee ruushka ku qaaday dalkaasi februaayo kii madaxweynaha dalkaasi ukraine vladimir selenski ayaa ku dhawaaqay xilka qaadista wasiirkan isagoo sheegay in la joogo wakhtigii weji cusub ama weji cusub loo sameyn lahaa dalkan rustem umerof oo maamulo ahaa sanduuqa badbaadada hantida dowladda ee dalkaasi ayaa loo magacaabay xilka ra-iisul wasaaraha qoraal uu soo dhigay ra-iisul wasaaraha waxa loo magacaabay xilkan xafiiska wasiirka arrimaha gaashaandhigga anirahdo warbaahinta dalka ukrain ayaa isla dhex ama soo daabacday maanta inuu noqon doono sidoo kale wasiirka xilka laga qaaday safiirka dowladda ukraine u fadhiya dalkaasi ingiriiska halkaas oo dabcan kala shaqeyn doono xilka ninka xilka laga qaaday wasiirka xilka laga qaaday waa konton todoba waxaana uu waqti dheer howlaha ciidamada kusoo jiray sida warbaahintu sheegayso waxaa soo jiray horey usoo baxayay warar sheegaya in dowladda dalkaasi koonfur afrika ay hubsiisay dowladda dalkaasi ruushka oo dagaal kula jirta ciidamada ukraine sidaa darteed warbixino dheeraada ah oo baaritaan lagu sameeyey ayaa lagu ogaaday inaysan jirin wax cadeyna ah oo muujinaysa in xukuumadda koonfur afrika ay hub ruushka siisay waxaana markaasiba hadalkaasi sheegay madaxweynaha koonfur afrika saylr ramafosa su-aale wax laga weydiiyey wasiir madaxweynahan waxa uu ku sheegay in warkan markiisi ugu horeysay ay baahiyeen dowladda ama warbaahinta dalkaasi mareykanka gaar ahaan waxaa laga soo xigtay danjiraha mareykanka u fadhiya koonfur afrika oo sheegay xilligaas in markab ruushka laga leeyahay oo tagay koonfur afrika hub lagu raray kadibna uu ka sharaacday magaalada cape town dalka koonfur afrika eedaas wuxuu yidhi waa mid been abuura oo aan waxba ka jirin warbaahinta wadanka ingiriiskuna maanta waxay wax ka qorayaa sheekada ku saabsan in madaxweynihii wadankaasi ruushka valadimir putin muddo afar bilood ah aan lagu arkin meela dadku isugu yimaado taas oo macquul ay ka dhigaysa baa laleeyahay inuu geeriyooday laakiin waxaad isweydiinaysaan su-aasha ah dalka ukrain iyo wargaahinta wadanka ingiriisku waxay leeyihiin waxaa suurtagala inay yihiin muuqaallo hore loosii duubay markan saaxiibyeel waxaad kusoo dhawaataan xubinteenii kalamaan kalamaanay waa idinla yaabay maxaad nagula yaabtay maxaa qasab ka dhigay in lahjadihi gobolada oo dhan kalamaan laga helo dalku waa federaal hadduu yahayna lahjaduhuna waa federaal maxaa kalamaan ka galay federaalka kalamaan ah kalamaan kulli way matashaa war kalamaanay madaxweyne xasan sheikh ahla lugtiidu amaha layska daaye asagu bareerihiisa waa caddaystay wuxuuna yidhi intahaanta qaar ka sare bannaan yahay taa kana qabyada tahay war xilligan kuwa diidan in dalkan la xoreeyo alla xaasidsanaa xaggee bay u dhasheen xilligii wakhtiga la yaableh la yaableh soo lama war xigta maaha kuwaasoo xagge ay u dhasheen maxbad baana dhex taalla aryaadhaha madaxweynuhu waxabaayo u markuu soo xusuuste abaqaad kacadawgiyo xinjiraha kuwaaba waa cabdulla waxaad ka tagtay xusuldhuubka orodkiyo intuu duqu xabeebsaday xirmiliyda qaarkeed wa wax laga xumaade islaamiya dhex tegey xaggee haddaxlaa ku huraya war kalamaanay war ma haysiine madaxweyne xasan ragga maanta la joogo rag cayaar cayaar qaata ma aha khawaarijuna hadday maqlaanayba cararaanba siduu abwaan maxamed saal hore u sheegana waa niman dhulkana mudacirkana midha habeenkii marka ayadaa bur iyo biyo loo kala bixi doonaa ha weynina war quburada dhulkana mudacirkana midha habeenkii waxay sheegeen cimriga khawaarijtu inuu gebagaba yahay culummaduna waa tii tiri diintu qabto qarni weliba maray soo baxaan khawaarijtu dhibaato culusna waa geystaan kadibna inta lagu kacaa la dhammeeyaa oo la cirib gooyaa marka xaalkoodu waa dhammaad oo waa rafad waa rafad warada oday khiyaar oo gobolka hiiraana soo jooga hadda ka hor ducaynaya wuxuu yidhi khawaariijta garuunjo geel ku joogsada allaha ka dhigo siiga bidda allaha ka dhigo sisindaadata allah ka dhigo laxduqowday oo abaaru ku dhacday allah ka dhigo mid khawaarijoysana wuxuu yidhi way gu ciirsanti taaladu ay wareegsantee aniga xabad baygu socotee allow ruuxdayga bixi war khawaarijtu bunayati bunayatiyay dhihi jireen kani markii xaaladdu ku adkaatay miyuu heesta bartay warnimayow qofkaan tawfiiqda ilaahay haleeshiinayn markii naftu dhuunta u timaaddow heesaa warkaas ma wuxuu garan waaye naftoolad bay kugu aamintaay aryaadhaha xabad ma ogidiina waxaa la yidhi khawaarijta beriga daarunimca weerarta xaladii horea xogtoora la helay kuwa kaleo koba ku tukada iyo xasan nuur wataanna ruunirgooda inya soo galeenaa laga xog helay madaxda dhanna xalayaa akhbaartaas la wada gaarsiiyaa la yidhi haddama taliyihii xoogaa hurday moogi tilaab un lama qaadin war nin lagu seexdaa ma seexdee see taliyuu seexday war haddaniyo hurda kulama tashato nin lagu seexdo ha seexan cilbaad ha seexan ha seexan ha seexan soo doosi weynu feejignow soo lama odhan wartu anigu waxaan hubaa madaxweyne xasan sheekh soo jeedinuu dilay dhafarkuna hadda wejigiisa wuu ka muuqdaa laakiin ragga kale waa dhalaalahayeen war miyousan waare hore u dhihin shidanaaba shidan calaa kulli xaal warkaan ha ku daaline daarunimco beriga nimanku waa eedeen waan waloweelay daaranimcana ma waxay ku taallaa afghanistaan war kalemaanay war ma haysiine ra'iisul wasaare xamse abdi aar qadar u aaday hayehe qarash laga ma maarme waxaan aaday warwarkaana dhexgelinine raysul wasaaraha dhigiisa qadara casuumay baa layidhi war axmedow raysul wasaare boqortooye hoostaga miyaa tala ka go'daa war adeer raysul wasaare cayaar maahane dagaalka khawaarijta sida dowladda qadar uga qayb qaadan lahayd ayay ka wada xaajoonayaan bowa safarka raysul wasaaraha puntland lagalama tashan intaan garanayo way dhaaftay aryaadhaha raysul wasaaruhu mugow qatar tagaxay u dhihi waayeen qaata qaata qaata qaata qarashka dhulkiinna u qaata war kalemaanay weeye isagoon khawaariija tirin taliyihii seexda waxba nooma taraya mar kale yaanu nugu toosin waan anigu inay taliyaashu seexdaan waxaan ku ogaaday degmada ceel waaqi gobolka gadow ciidankii deganaa xeerada iriddeeda miino loogu aasay baa la yidhi dee baabuurkii baxi siriya kii ugu horreey ahaana way la kacday waxaa kaloon ku ogaaday taliyaashu inay seexdaan goojacadda wixii ka dhacay dee war diyaaradaha dagaalku maanta waxay duqeeyeenaa la yidhi tuulooyin hoos taga degmada runurgood laakiin haddaan taliyuhu seexa lahayn xaladii hore la duqay layidhi warbow banaanbixii shalay maamulka gobolka banaadir soo abaabuleen shaqaalaha lacagtooda waa la jarhayaa ku soo dhammaaday kiradiiba ma hayna xaggu mushaarka nooga gosta war dadkii daljirka dahsoon iskugume shaqaalaha gobolka banaadir ay u badnaayeenaa la yidhi ayagoo ku faraxsan dagaalka kawaariijta oo xitaa qaar inay furunta aadaan diyaar u hayna iskugu yimaadeena la yidhi laakiin aaqirka ayagoo madluunahay ka kala dareereenaa la yidhi cosabsaan islahaayo maceebunba iga raacdayna waa maqli jiri bowagaajo waa cadow waa cadow warqaajo iyo waa laba cadow laakiin qaajadaa roon halganka khawaariijta in bil loo qaajoodo xabad dhibi maysaysa migay cabdulle wuxuu yidhi duurjoogtuudiin hadday taaqaan dadkay kuu soo deermiileheed duurjoogtuudiin hadday taaqaan dadkay kuu soo deermiileheed warkalamaanay war ma haysiine masaajidka ugu weyn kenya ee ku yaala bartamaha nairobi dagaal faraha looga gubtaa ka dhacayaa layidhi ayahee khawaariijta mahaasna maka buskicisay war masaajid inay dumiyaan waa lagu ogaaye kenya bartankeedana ma tageen warba wainta kaniisadii dhaafeen miya masaajid weerareen war masaajid iyo kaniisad midna in la weeraraa ma bannaana kitaabka guba miyaa loo dhaafaa kiniisadda waradha adinka colaadii khawaariijta idinku badatae jamaaca soomaaliya isku dishayaa layidhi meesha war shiikhumal iyo shiikh xasaan miyay ka dhex tarotay bowa shiikh shibili muxuu kala dhicin waaye war waa falantiina safka hore annagaale iyo annagaalaha lagu diriray dad badan waa ku dhaawacmeen burbur badanina waa soo gaaray masaajidka dircow ka hero oo xildhibaanadii hore ka ahaan jira guddiga masaajidkaasna ka midihiina wuxuu yidhi ummadaha kalena daawanaya ayaa nooga ceeb badan wixiina dhex maray aryaadhaha warhee tartankii hergeli hiba labadaada beriga hal abuur badana isku helay tii ay dhigeenna waa la yaabay qoladii farshaxankana sawirro la yaab lahay soo bandhigeen suugaanleyna guurow iyo gabay iyo geeraar walax loo kala gara waayay daldaleen hadda waa la yaaba waxay soo bandhigeen laakiin garsoorkii kala saari lahay anigu miihi war cabdilow tartankaanu bilow soconaya kala saarisiyo najiitana ma dhowa laakiin maalintii koowaad ragga soo istaagay markaan arkay xaajadu ma fududa maqli jire kuwa soo socda amay ka daran yihiin waar somalilan iyagu qaybgelaya tartanka bowa tartanka buntland lagama tashan haddee war calaa kulli xaal inta haanta qabadaa qaarka sare bannaan yahay taa kana qabyada tahay xubintii kalamaan ayaa dhegaysateen barnaamijkeenna iyadaa u dambeysa oon mahadnaqayaa saaxiibada barnaamijkayga la qayb qaatay tibandiyarin farsamo iyo dadkana dhegaysanayaba heese ku luuqeeyaan faarax sidoo faaraxi si tiima noogto ayaad kaga tegaynaa maseer la yidhaahdee nabadgelyo

domininkeyga waa layska soo marmaraamaya